bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala bab fي fضائل الkhلفاء الثaلاثة wuxuu u baab yahay khulafada saddexdaa wixii kusoo arooray fadaaئishooda cadayntiisa alxadiiث الأربcuun xadiidka afartanaad wacan anas bni malikin radia allahu canhu qaala sacida annabiyu sala allahu calayhi wasalama uxudan nebigu wuxuu koray oo uu fuulay uxud buurta uxud wa macahu abu bakrin wa cumaru wa cusmaan iyadoo ay la jiraan oo ay la joogaan abubakar cumar iyo cusmaan farajafa waa gilgishay buurtii uxud waa gilgilatay waa lulatay wa qaala waxa uu yidhi uskun xasil oo deganow uxudu yaa uxudu uxudow adunnuhu raawiga wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa darabahu birijlihi nebiga inuu lugtiisa ku dhuftay falaysa calayka ilaa nabiyun falaysa ma aha nin calayka korkaaga ilaa nabiyun nebi unbaa dushaada saaran oo ah wa sidiiqun iyo sidiiq iyo wa shahiidaani iyo laba shahiid laba qof oo yacnii ilaahay jidkiisa ku dhiman doonaan iyagoo ku taagan rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey saddex kun lix boqol sagaashan iyo sagaal raqamka ah marka xadiidkani waxaa ku sugan manaaqib ay leeyihiin ama fadaa'il ay leeyihiin alkhulafaau athalaatha abu cumar iyo cusmaan alkhulafaau athalaatha marka manaaqibtooda waxaan gaar ugu sheegaynaa waxay tahay kitaabka dad cidda uu ku socdo ama raafidada iyaga aalu saddexdan khaliif abubakar cumar iyo cuhmaan ayay xaqooda nuqsaamiyaan iyaga marka in la caddeeyo sidaasaa keenaysa macnuhu maahan cali inuusan fadaa'il lahayn kama wadno cali fadaa'il waa leeyahay aada u fara badan radia allahu canhu laakiin cali isaga de maxal oo laysku khilaafsan yahay hadda maaha dhinaca waaan waxaan u jeedaa yacni xagga inuu fadaa'il leeyahay lama diidana leanna ahlu sunnaha calina waa weyneeyaan waana ixtiraamaan oo qaraabanimada uu nebiga leeyahay iyo fadaaisha uu leeyahay saabiqada islaamka uu kusoo horreeyey wax fara badan bay markaa yacni ay u yaqaanaan una ogyihiin yihiin ayb marka saddexdan khulaafo abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu abuubakar tilmaan wuxuu ku tilmaamay sidiiq sidiiqnimaduna waa derajo shahiidnimada ka sarreyso sida aayadda laga fahmayo waman yutic illaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina washuhadaa sidiiq nebiyadii waxaa lagu xijiyey sidiiqiin labada shahiidna cumar iyo cuhmaan waxaa lagu tilmaamay inay shuhada yihiin iyaguna dee cumarna radia allahu canhu waxaa dilay abululu'at almajuusi ninkii la dhihi jiray gaalka ahaa baa dilay intuu gaadmo marka isagoo salaad ku jira usoo dhuuntay dadkii intuu soo dhex maray buu dilay markii kalena midi labada dhinac af kale ayuu watay markii uu ku hubsaday dhaawacana safkiiba safkiibuu soo dhex jiiray isagoo dhinacaana midida wax ugu dilayay dhinac kalena ugu dilayay dhowr buu marka sidaa ku galaaftay isagana waa la qabtay marka ayb ninkaas marka abulu-lu-a wax islaamnimo ku sheegay ma jirto oo taariikhda markaa abulu-lu-a inuu majuusi ahaa muqiiratu bnu shucba ayaa keenay madiina shaqo iyo waxaasi oo ugu qabto cumar weliba ayuu wuxuu yidhi igala hadal muqiira igala hadal camalkii waa igu badan yahay lacagtii iyo waxyaabahaasu kala markaasuu cumar kala hadlay radia allahu canhu kala hadlidii marka uu kala hadlay wuxuu ugu bedelay inuu marka isaga dilo ayib taariikhda marka waxaan rabaa inaan fahmno marka ninkani abululu'at almajuusi shiicada agteeda muxuu ka yahay kuwii hore kuwii dambeba maxay ayagu u yaqaanaan garana innaga waxaan u naqaanee iyaga markaa waxay u yaqaanaan nin mu'min ah oo ilaahay yacni sababtiisa balaayo weyn ummadda uga qabtay cumar ay iyagu balaayadii u yaqaanaan ilal aanana waxaa qabri ugu yaallaa meel la yidhaahdo kaashaan magaalo kaashaan la yidhaahdo iiraan ku taallo ayaa mashhad iyo qabri ugu yaallaa waa ziyaartaan waa booqdaan waxayna u yaqaanaan albaaba shujaac albaaba shujaac ayay ninkaa u yaqaanaan haddaad internetka geliso macluumaadkaas kutubtii ay ka qoreenna waad arkaysaa ee meesha lafteedoo sawiranna waa arkaysaa ilaa meeshu meel adduunka ku taalla waayo cirka kuma taale ayib iyagiina marka arrintaa iyadaa ma diidana oo waxay leeyihin ninkaasi nin khayr badan oo fiican buu ahaa waana ziyaartaan ee xaqiiqduna ninka la yidhaahdo abululuat almajuusi maba teginba dhulkaas ee markii uu cumar dilay waa la qabtay madiina lagu dilay isaga marka ma teginba marka meesha ay sheegayaan laakiin iyagu waxay leeyihiin markuu cumar dilay kadib waa baxsaday waa fakaday faris iyo dhulkaasuu ku dambeeyey meeshaasuu ku dhintay magaaladaas kaashaan la yidhaha waa kaaf iyo alif shiin iyo alif iyo nuun kaashaan ayuu ku dhintay bay dhahaan dacaayad maaha nacam macluumaad rasmi ah w oo iyaga kutubtoodana waa qoreen iyagana ma diidana ayb haddii marka la arko kuwa diidayana taqiya unbay u diidayaan maahane xaqiiqdii kutubtoodii buu ugu qoran yahay ayb marka ma la dhihi karaa arrin siyaasada waayo marka khilaafka shiicada iyo sunnada ka dhexeeyo diin iskuma haystaane siyaasa unbay isku hayaan ma la dhihi karaa maya leanna nin cumar bnu lkhadaab nebigu wuxuu leeyahay waa shahiid isagiina wuxuu taagan yahay isaga dilkiisaaba ilaahay loogu dhowaadaa oo ninkan gaalka ah ee dilay cumar wuxuu leeyahay waa nin fiican u ahaa oo mu'min ah yacni nin sidaa dhahaya marka de cumar iyo abubakar iyo masaa-isha saxaabada nebiga ku tacalluqdo dowladaha hadda jira masaa-il ka waaweyn waayo ayb marka qofka warka uu dhahayo iyo hadalka uu sheegayo inta uusan dhihin inuu ka fiirsada aada u fiican ayb qultu marka xadiidkan waxaa kaloo ku sugan mar haddii nebigu yidhi washahiidaani cuhmaanna dabcan waxaa dilay dad ayaguna fidno wadayaal ahaay ayaa dilay gurigiisay ugu dhaceen markaasay markaa gurigiisii bay ku hareereeyeen waa u dhaceen way dileen waxuu ka galabsaday iyadoo aan jirin cuhmaanna marka shahaado nebigaa u xukumay sala allahu calayhi wasalam ayb marka haddii labadoodu wa shahiidaani nebigu uu yidhi maxay daliil u tahay arrintaasna waxay daliil u tahay in nebigu tilmaamay khaatimadooda wanaag inay ku danbay doonto leanna nebigu waxyibuu ku hadlaaye wma ynطiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyu yuuxaa ayb qultu fiihi shahaadaة الnabiyi salى اllahu عalayh walihi wasalam waxaa ku sugan xadiidkan nebiga markhaati oo u markhaati furay lishaykayni abu bakr iyo cumar iyo wacuhmaana iyo cuhmaan radia allahu canhum biannahum iyagu yamuutuuna cala alxaqi inay xaqa ku dhiman doonaan ayb waxaan markay sheegayaan waa gaaloobeen iyo marka wax qaldan inay tahaad fahmaysaa baabun fii fadli khaalid bni lwaliid khaalid bnu lwaliid fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay ayb khaalid si gaara waxaan isna ugu sheegaynaa waxay tahay aad bay u dhacniyaan waana duraan waana caayaan waxyaabaha ay ku duraanna waxaa u badan waxyaabo iyagu ay been abuureen iyo waxyaabo xaqiiq ahaan jiro laakiin khaalid ou ku ahaa mujtahid ou ku ahaa sida nimankii uu yacni laayey markay yidhaahdeen saba'naa saba'na nimankii yidhi oo isagu markaa u arkayay dabcan saba'naa kelmad shahaado la macnaa ah, ma unan u arkaynin bina'an calaa dalika u dilay markii nebigu arrinku u yimidna de nebigu waa kii magna ka bixiyey yidhi allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalidun ficilkaasuu nebigu ka beri noqday laakiin khaalid nebiga sal l l slam kama beri noqonin isaga bal muddadaas wixii ka dambeeyey dagaallo iyo waxba u diraayay nebiga sal alla ly slam ee abubakar iyo cumarna sidoo kale ahaayeen bal nebiga sal ll slam wou ammaanay sida xadiidka aan ku arki doonno <clears throat> waxyaabaha marka sidaasoo kale oo qofku intuu ku ijtihaado ay dhici karto inuu ku gafo hal ajaruu leeyahay ugu yaraan eeeedana marka yacni dee ficilkiisa wixii ka dhasho waa laga magdhabayaa laakiin isaga lagu xukmin maayo dalaal iyo baadi waxyaabaha ay aada usoo qabtaan waxaa ka mid a xuruubtii riddada ee waqtigii abuubakar khaalid uu markaa madax uga dhigay oo uu u dhiibay ayaa waxaa dhacday markaa qisadii malik bnu nuweyra nin la yidhaha qisadiisay keenaan oo intuu dilay isagoo yacnii muslim abu ah haddana haweentiisii guursaday bay dhahayaan waxaasina marka sidaas ay wax u sheegayaan yacni asaaniid saxiixa uguma sugnaanin dilkiisu wuxuu ku ahaa mujtahid oo ninkani marka yacni dadkii loo diray iyo hawshii marka khaalid loo diray buu ayuu ayuu ka qeyb ahaa uu kana mid ahaa iyadana marka saxaabadu wax ijtihaadkaas ama ku gaalaysiiyey ama munaafiqnimo ugu xukumay ama faasiqnimo ugu xukumay ma jirin ayb alxadiidu alxaadi walarbacuun xadiidka afartan iyo koowaad wa can cabdillaahi bni jacfarin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabiga lamaa nacaa ahla mu'tah mu'tah dagaalkiisii umaradii nebiga uu amiirada ka dhigay midba midka ka dambeeyo uu amiir ka dhigay cabdullahi bnu rawa zayd bnu xaarisa iyo cabdullahi bnu rawaaxa iyo jacfar bnu abi aalib geeridooda markuu nebigu sheegay nacaa macnaha khabar geeridoodiibuu sheegay qaala wuxuu yidhi huma akhada araayata calankii waxaa qabsaday sayfun seef min suyuufillaahi seef ilaahay seefihiisa ka mid ah ayaa gacanta ku dhigay calankii khaalid bnulwaliid khaalid bnulwaliid baa gacanta ku dhigay fafataxa allaahu calayhi alla isaga ayuu korkiisa ku guuleeyey muslimiinta marka marka uu leeyahay sayfun min suyuufi illaahi waxaa laga qaadanayaa khaalid jihaadkii uu ku jiray iyo halgankii uu ku jiray inuu ahaa nebigaa u qiray inuu yahay seefta wuxuu u watay fii sabiilillahi inay ahayd cid kale lama weydiinayo mar haddii nebigu sidaa u qiray salawaat ullahi wasalaamuhu calayh ayb rawaahu alxaakimu fi lmustadrak qultu alxadiidu xadiidka yanusu wuxuu cadaynayaa calaa fadiilati khaalidin radia allahu canhu khaalid fadiiladiisa wa raaddun xadiidku waa mid radinayo cala raafidati shiicada xaysu inahum iyagu yusqituuna waxay tuuraan cadaalatahu khaalid ibn lwaliid cadaaladiisa ayay ridaan oo faasiqnima iyo nifaaqi waxbay ku xukumaan sababtuna maxay tahay lijtihaadaatin ijtihaadaad dartood sadarad minhu isaga kasoo fushay bayna sidaa u dhahayaan qofka mujtahidkaana lama fisqi xugmiyo bal nebigu wuxuu yihi sal l slam ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajrun waida ijtahada faasaaba eh, falahu ajraani ayaan ujeedaa wa idaa akhdaa haddii uu gafana falahu ajrun hal ajar buu leeyahay lama fisqi xugminin marka wa mithlu haadaa kan oo kalena laa yanbagii ma haboona an yutakhada in laga dhigto saxaabi ijtihaad uu sameeyey ee uu ku gafay in laga dhigtaa ma aha madcanan duritaan meel laga duro fii khiyaari awliyaa illaahi ilaahay awliyadiisa kuwooda yacni akhyaartooda wal naclam aan ogaano ana maa yu'haru waxaa laga soo guu lasoo naqlinayo min aducuunaati durid ah fiihim fi saxaabati saxaabada dhexdooda mama ee akhyaarta dadkaa wan wanaagsan lagu durayo waxyaabaha lasoo guuriyo iyaga lagu durayo imaa akaadiibu horta waa been beenyaalo laysa lahaa aslun wax asala aan lahayn wa haadaa kanina beentaasina yakhuru wou badanayaa fi shiicati weliba beentaa iyo nuquulaadkaa beentaa shiicada ku badan ayaga ile naqli kuma fiicnee waimaa maa xumila calaa gayri wajhihi amase maa shay weeyaan xumila lagu la xambaaray calaa gayri wajhihi wejkiisii saxda ahaa waxaan ahayn lagu xambaaray ta iyaga marka ama waa been ama waa wax dhacay laakiin wejkiisii saxda ahaa aan lagu xambaarin ee meel kale loo rartay ayib washay-u lyasiiru waxa yar oo mimaa akhda'uu fiihi waxa ay ku gafeenna ah alle annaga ma aaminsanin saxaabadu inay macsuumiin yihiine gaf yar waa ka dhici karaa gafafkaas yar ee iyaga marka mimaa akhda'uu fiihi waxa ay ku gafeenna ah biijtihaadaatihim ijtihaadaadkooda ay ugu gafeen dartiis laa bihawaahum maya hawadooda maya oo saxaabadu maahan dad hawa raacyaan maaha wixii ay ku gafeen ee yarna ijtihaaday ugu gafeen maahana itibaaca itibaacan lilhawaa uguma gafin kaasi marka shaygaa yarkaa maqfuurun lahum waa mid loo dhaafayo sababta loogu dhaafayaa maxay tahay liwujuudi asbaabi almakfirati dembi dhaafka asbaabtiisa helitaankeeda cindahum iyaga agtooda in laga helay yani da asbaabta ilaahay dunuubta ku dhaafa waxaa ka mid a towbo lala imaado istikfaar lala imaado waa ka mid shafaacadii nebigaa ka mid ah oo dunuubtii waa lagu dhaafi karaa ee waxaa ka mid a ducooy ducadii nebiga u duceeyey sala allahu alayh waali wasalam waxaa ka mid a asbaabta dunuubta lagu dhaafo mawaaqiftii ay nebiga la soo galeen oo beder nebigu markuu ka hadlayo waa kii yidhi ee lacala allaha طalaca calaa ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum inii qad gafartu lakum yacni mowqifkaa baderey weyn wuxuu keenay in loo dhaafo dunuubtooda ayb waxyaabahaasoo dhan marka saxaabada dadka kale waa uga owleysan yihiin oo hadday towbo noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd shafaaco nebiga laga helo ee dadkii isaga la soo halgamayee ou yaqaanay ee nebiga sala allahu calayh waali wasalama dacwadiisii garab istaagay waktigii ay ugu baahida badnayd ee nebiga meel cidlaa uga dhaqaaqi maayo haddii shafaacada nebiga la rajaynayo iyagaa loo rajayn ogyahay dabcan asbaabta marka maqfirada iyaga marka agtooda inay taalla darteed buu alla ugu dhaafayaa idan marka waxyaabaha lagu soo guuriyo taariikhaha saddex qaybood waayo wax waa akaadiib beena xagga iska dhig waxna waxa weeyaan wax dhacay laakiin sidii ay u dhacday xaqiiqdiisii si aan ahayn loo sheegayo ilee weliba gaar ahaan qofku hadduunan joogin waaqicada siyaabo waxaa dhici karta inuu u tarjamo aan sax ahayn hadalkuna marka haddii sidii uu ahaa laga leexiyo waxaa ka soo baxo foolxumo foolxumadaasna de qofkiisii ma leh leanna hadalkan baaba si sidii uu ahaa si ka duwan baa loo raray ta saddexaadna waxay tahay wax yar oo ansaxay waa jiraan oo iyaga khaladaadkooda ah taasna marka maxaan aaminaynaa wuxuu ku dhacay ijtihaad kuma dhicin hawa raacitaan kuma dhicin leanna saxaabada nebiga dad hawaa ah raaco maynan ahayn ayb intaas yartaana marka marka loo eego asbaabta maqfirada asbaabta maqfirada ay ku helayaan baa ka badan intaas ibnu taymiya marka sida uu taxqiijiyey sidaas waay qofka muslimkaana waxaa laga rabaa saxaabada qalbigiisu inuu u wanaagsan yahay walidaalika alla wuxuu yidhi waaladiina jaa-uu min bacdihim kuwii iyaga gadaashood yimid muhaajiriin iyo ansaar gadaashooda dadkii yimid ayaa fayga muslimiinta wax ku leh ayb yaquuluuna waxay dhahayaan rabbana kfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheenna u dembi dhaaf aladiina sabaquuna biliimaani kuwaasoo iimaan nooga hormaray walaa tajcal fii quluubinaa ilaahu quluubteenna ha yeelin hillan xiqdi iyo cuqdad iyo uurgunud iyo xaasidnimo ha yeelin liladiina kuwii ha u yeelin aamanuu rumeeyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw innaka ra-uufun raxiim marka qofka muuminkaa tanaa la haboon marka asxaabta rasuulka qalbigaaga wax cuqdada iyo xumaan inaynan ugu jirin xumaantooda un inaadan raadinin mar walba aadan markaa soo ururin mahaalibtooda bal manaaqibtoodaa la wariyaa alimaam axmed wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha fadaa'il saxaaba oo laba mujalad ah kutubtan xadiidka dhammaantood kitaabu lfadaa'il a ku jira kitaab la yidhaahdo macnaheeduna waxay tahay fadaa-ishii asxaabtaa looga hadlaa muhaajiriin iyo ansaar intaba dadka marka uurka san leh ee macnaha iyagu marka yacni ictiqaadkoodu fiican yahay asxaabta rasuulku waxay u hayaan khayr iyo wanaag ayaa qalbigooda ugu jiro sidan bayna dhahan in allah yacni dembi dhaaf bay ilaahay u weydiinayaan ee dadka xunxunna iyagu markaa yacni xiqdi baa ugu jira qalbigooda walidalika alimaam malik waxaa laga wariyey inuu yidhi fayga muslimiinta maalka fayga ee masaalixda caamkaa ah lagu bixiyo muslimkaoo dhan baa iskale buu yidhi ilaa raafidada maahane maxaa yeelay iyagu waxay caayaan asxaabta rasuulka allana aayaddan sidan buu ku yidhi waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fi quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim tama alkitaabu walxamdu lilah kitaabku marka afartan iyo kowdaas xadiid ayuu ka koobnaa halkaasuu ku dhammaaday axaadiidtan marka axaadiid kutubta dawaawiinta la yaqaana islaamka unaan kasoo guurguurinay waaye dhammaantoodna waxaa laga faa'iideysanayaa ama ay dawaamiq ku yihiin addawaamiq waa jamcu daamiqatin daamiqadana waa xujada madaxa ka burburinayso raafidada ama shiicada dhammaan marka macaanidaas ayaa ku jirto ee dadka marka muslimiinta waxaa la gudboon gaar ahaan ummadeenna soomaalida ee ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu arsuqay ama uu noogu naxariistay in uunan naga dhigin dad asxaabtiisa caayo ama lacnado ummaddan soomaalida noocyadeeda kala duwan dawaa'ifteeda kala duwan haddana wax asxaabtii caydiisa bannaanka la imaanaya ama soo dhiganaya ma qabno hore uma aanan qabin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dhexdeenna kuwaas inuusan ilaahay nagu beerin oo ilaahay uusanna maqashiinin saxaabadii oo la caynayo dhulkaanna lagu caynayo iyo dhammaan dhulka islaamka ama muslimiinta haddaba marka asaaliibta ay dacwadooda ku faafiyaanna way badan tahay waxyaabaha marka aadka in loo ogaado u baahan waxay tahay maado qofku inuu diintiisa iyo caqiidadiisa siista ma aha ama yacnii hay-ad lacag wado ama shaqo wado ama wax un wado maado inaad ku bedelato caqiidadaada waa waa inaan iska ilaalin maadada labaadna waxay tahay ama shayga labaad dadka dhalinyarada yacni waxbarashadan maadiga dadku hadda ay aada hanqaltaagoodu uu ku badan yahay inagoon marka xarimaynin waxbarashada maadiga ah haddana laakiin meeshii qofku diintiisa ay ugu badbaadayso ha ka raadsado laakiinse maahan in raafidadii mabda-oodii ay ku faafiyaan calaa asaas inay dadka u diraan waddamadooda waxbarasho iyagoo sheegayo ama caafimaad ama handaso ama yacni waxyaaba culuum maadi ah dabadeedna meeshaas marka ay geeyaanna ay ku cidlaystaan markaa shubuhaad iyo waxyaabo badan lagu soo qufo cunugga aada dhashay beerkaaga waayo adiga marka beerkaaga ha sumaynin yuu kuu soo laabanin isagoo abuubakar iyo cumar lacnadaayo hadduu kuu soo laabto mas-uuliyaddeeda adaa qaadayo waalidow ogow taas marka qofku inuu ogaado ee uu la socdo waa lagama maarmaan hana isdhihin cunugaaga lama bedeli karo ha isdhihin leanna ahwaa'da iyo shubhadu qalbigu waxay ku leedahay ta'hiir qalbigan waa daciif meeluu aadaya lama yaqaano adiga marka khatar ha isgelinin ilmaha aada dhashayna markaasi khatar ha gelinin waxaani wax dowlad ay wado waayo maal maal leh dad leh waxay wadaan waay dowlad maal lehna imkaaniyaadna leh waxa ay waddo sida ay u faafiso ama qaabka ay u wado waa taqaanaa dastuurka iiraan waxaa ku yaallo ama ku qoran diinta yacni madhabta rasmiga ee dalkaasuu leeyahay inay tahay madhabta itnaa cashariyada shiicada waxaa kaloo ku qoran oo kusii qoran ee waxay leeyihiin hay-ad kasto ama mu'asase kasta oo dawli ah iyo ciidanka waddanka waxaa waajibkiisa ka mid ah madhabtan inuu ilaaliyo keliya ciidankeenna ma ilaalinayay dhaheen xuduudaha keliya waddankeenna ma ilaaliyo bal wuxuu ilaaliyaa caqiidadeenna iyo wuxuu faafiyaa mabaadi'dan marka raafidada ama yacni tashayuca ayuu faafiyaa marka dowlad dastuurkeedu sidaa ugu yaallo ciidankeedu waxaasuu faafiyaa arrima diblomaasiyiinteedu waxaasay faafiyaan waxa ku jiroo dhan waxaasay faafinayaan nin kastoo iyaga ka mid ah haddana dowladoodu waa dowlad diini ah magac diineeday wadataa maahan cilmaaniye iyo waxaa ma aha ayb nin kasta oo marka meeshaa ku jiro wuxuu u taagan yahay cayada abuubakar iyo cumar inuu faafiyo qur-aanka taxriifkiisa inuu dadka u sheego balaayadaas buu wataa adduunyada waqti gaabanaan joogaynaa waqtigeennaas gaaban dhib waxaa noogu filan waxyaabaha innaga inahay na haysto ee ama yacnii na waajibaad nalaga rabay in dayacayno waxyaaba muxaramaad korayno oo maradu shahwa wa shubha intii la doono inna dhibtaa waana haysataaye intaas aan ilaahay uga toobad keenno mid cusub yaanaan kusoo darin dardaaran marka waa intaas kitaabkan wixii faa-iide ahe ku jirana ilaahay unbaa na waafajiyey wixii marka ama akhdaa ama si qaldan loo qoray ama si qaldan loo yirina waxa weeyaan sida saxan un in loo aado akhdaa madbiciya oo yar waa ku jirtaa oo xadiidka labaad oo kale ilaada ayaa ka maqan ashhadu an laa ilaha ila allahu alislaamu an tashhad an laa ilaha ila allah ilaadii ayaa madbacadda yani khada madbiciya weeyaan xadiid shalay ama doraad aan akrinaynayna ee abubakar iyo xadiid anas ah isagana falama ntahayaa waayo falama ntahaynaa baa qoran falama ntahayaa weeyaan intaasaan marka un kusoo gaabinaynaa ilaahay inuu nagu anfacaan rajaynaynaa intii dhegaysatay iyo intii ururisay iyo intii cilmiga aan ka faa'iidaysanay dhammaanba ilaahay subxaanahu watacaala inuu nagu anfaco aafada iyo sunta kooxdaanu ay wadatana ilaahay naga leexiyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed